بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل والسابع تي تضبعد وما يفسد علة أها ما كجر ما سوى قارني وحون يرشاخه فصل كان سوى حلو يغانا أما مثلا إلا وحلو يغانا آه القلب ولو يغانا قلب سنة تعريف دون طيب حير أن يمكن وإن صورة قشو qalb lcilati ciladii mustadilku watay mustadil ninka wax dhegeysanayey xujaysanayey ciladii watay in lagu dabagediyo oo la rogo ayaa la yihahda an yumkina inay suurto gasho qalbul cila ciladiisi in lagu dabagediyo oo bimacnaa de meeshay xukun farac iyo asal iyo xukun iyo cilaa yaal marka adoo wax daliilsanahaya oo hawshaa isku rakibtay kuu fiican tahay baa nin ku imaanaya muctarid la yihahdo wuxuu samaynhayaa xukunkaaga wuxuu leeya doodka maxaa leeya asalkaaga dood kama qabo asalka aada wado dood kama qabo cilada ku jirtana dood kama qabo maxaana kugu haystaa xukunkan kugu haystaa w xukunka yaan kugu haystaa asalka awata laftiisa ayaan xukunkaa ka ratib ee ka dhaalinhaya marka lagu dabagedina wahuwa wuxuu ku yihi qalbi waxaa weeye an yucallaqa waa in lagu xiro calayha an yucallaqa in lagu xiro sl aw huwa an yucalliqa inuu ku xiro muctarid labada waa noqon kartaa labada waa dhici kartaa lakin waxaad moodaa nusakha waxay u badan yihiin de laamka mar walba waa shidan ya na waxba nooma shidahayo in la kordhigo wahuwa an yucallaqa waa in la xiro weeye calayha ee cala alcila waa in lagu xiro naqiida daalika alxukmi wax burinahaya oo ka horjeeda naqiida wax burinahaya oo bushinahaya daalika alxukmi xukunkaas uu wato mustadilku wax burinahaya waa in maxaa la yidhaahdaa lagu xiro wey ayb wa marka loogana qiyaas qaato cala alasli asalka laftiisii wey asalka laftiis meesha yaallay isagoo sidiisi hawshii sidii tahay yaa lagu xirahayaa wey wa cala alasli asalkiina lagu xiro weeye asalkii dee mustadilku uu ka dhigay maqiiska uu ka dhigay baa saa looga dhigaya ayb haddii markaa tira hu an yucalliqa inuu ku xiro weeye maxaa la yidhaahdaa muctaridku ama khasmku uu ku xiro calayhi cala alcila naqida dalika alxukm xukunkaas mid ka soo horjeedo wa yuqaasa markaas loogana qiyaas qaato cala alasli lakin in sida hore lagu wada socdaa ka fiican oo gurtigood laga dhigo huwa an yucallaqa la yidhahda calayha naqida dalika alxukm wa yuqaasa markaas saa lagu wada soco saas ku fiican wuxuu yihi fahaada midkaan asaga qad yakuunu wuu ahaanahayaa bixukmi musarax qad yakuunu haada oo kee ah midkan maaa qalbiga qalbigooda fahaada oo qalbiga ah qad yakuunu wuu ahaanahayaa weye bixukmi musarixin xukmi la cadeeyey oo afka lagu dhuftay ayuu ahaanaya oo la sheegay wey maxaana qaybay u qaybiyaan qaybay uqaybiyaan qaybiha iyagaab hadda rabaa inuu ka hadlo qaybaha iyagaab rabaa inuu ka hadlo hadda anaga halka wuxuu noo sheegi doonaa isagoo musaraxa iyo isagoo mubhama kaa mubhamkaana kutub usul waxay inta badan u yaqaanaan qalb musaawaat qalbigii la simay waa u tegi doonaa marka adigu ilaa saddex baa loo qaybiya wadaada qaar laba uqaybin qaar saddex baa uqaybin hadda laba u iska dhimirta oo dee qaybintu marka mararka qaarku waxay ka imaanaysaa in aad muctaridka uu buriyo xukunka mustadilku watay laftiga xukunkii inuu buriyo madhabkiisana uu sheegto uu yidhi xukunkaaga waa baatil anigana kayga waa saa oo saxiixsado marna mararka qaarkoodna wuxuu sameynaya xukunka wuu ka bushinayaa shibuna ka dhahaya xuley anugu wax aad wedatay shucaac baan kaaga furay hawl aniga ii taalla maaha adaa lagaa rabaa inaa isdifaaco laakiin anigu madhabkayga sheegan maayo afku qalqaadi maayo laakiin waxaaga waxaan sheegaya inuusan sax ahayn marka inaha saasa u qaybiyaan wuxuu ku yidhi marka fahaada oo ah qalbiga qad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa bixukmin musaraxin xukmin la cadeeyey xukm musarax xukm musarax la cadeeyey ra-du waa shidan tahay de bixukmin musarax xukm la cadeeyey oo lagu dhawaaqay waqad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa bixukmin mubhamin xukm mubham ku jiro oo maxaa la aan la cadaynin laakiin la fahmahayo oo mararka qaarkood kal musarax sidoo hadda noo keeni karo oo noo keeni doonoo kalea inuu noqdona waa laga yaabaa isaga bitaanida waxaas fa ama almusaraxu soomaa midkii la cadeeyey fa huwa an taquula waa inaad tiraahdo fa huwa an taquula adigu macana shaafici wax delisanaya waa inaad tiraahdo wey weysadii baa weysaa laga hadlahayaa ra'siga maxaa la yidha baa laga hadlahayaa masaxidda madaxa waxaa weeye an taquula cudwun waa inaad tiraahdo ra'sigu waa cudwi waa xubin oo min acdaaءi اwuduء xubnihii weysada ka mida oo falaa yataqadaru lagu qadari mahayo oo lagu jaangoyn mahayo falaa yataqadaru lagu jaangoyn mahayo lagu qadari mahayo fardahu faradkiisii oo masaxidda ahayde birubci in afar meelood meel laga dhiga la masaxo kalweji sida wejigo kale axnaafta waxay qabaan masaladan wejiga markii la joogo in madaxa la masaxayo afar meelood meel xili madaxa la masaxaya laakiin markii laisku celceliyo afar meelood meel rubac in la masaxo in rabnaa madaxa la masaxo shaaficiyaduna maxay leeyihiin wuxuu kaaga asaxayaa hee in maxaa la yidhaahdaa aqalu maa yudlaqu calayhi ismu saddex tin haddaad masaxdo oo fartaas maxaa dee saas aad tiraahdo oo laba saddex tin taabato saxa way ku leeyihiin tiba laysku laga niqaashaya cudwi wey marka min acdaa'i lwuduuca wey marka falaa yataqadar weydeen shaaficiyadu lagu qadari maayo axnaaf warkaad la timaad waxay dhaheen wejigu waa cud min acdaa'i lwuduu wayse xubnaha la dhaquu ka mid yahay faradkiisu marka in la masxuuha soo maha falaa yataqadar lagu qadari maayo lagu jaangoyn maayo oo jaangoyntu idinku aad tira afar meelood baa meel baa lagu jaangoynaya waa diidnay wey fardo faradkiisa way birubci afar meelood meel kal weji sida weji oo kaleo wejigu waa asalkii war weji afar meelood miyaa meel la dhaqaa maya wey waa la wada dhaqaa haddii la wada dhaqo taqdiir intaan idinku aad sheegaysaan waxba kama jiro ma yeelin wejiga waa la wada dhaqaa kana marka afar meelood meel baa la masaxaa inka diidnay wey ayagu marka hadda madhabkoodii ay sheegan lahaayeen oo ah inuu ku asaxahayo hee wamsaxuu biru'uusikum min bacdi ba'da tabciidada laga dhiga hadda ma sheeganayaan waa ka aamuseen fayaquulu mukhaalifu mukhaalifka marka wuxuu ohanaya oo xanafigiya wuxuu ohanaya xanafkiga wuxuu ohanaya cudwun weeye madax wayn ka yeelnay cudwun weeye min acdaa'i lwuduu intaa waa isla ogolnahayo taalaa niqaashow ay oo falaa yujzi ma gudahayo fiihi dhexdiisa weeye ra'sigii ma gudahayo weeye maa yaqac wuxuu ku dhacay calayhi dushiisa alism magac wuxuu ku dhachayo ismu masx wuxuu ku dhaco yeeli mayna wey kalweji sida weji kale haddaad tiraahdeen afar meelood meel waa diideen shaafici oo aad tiraahdeen waxaa weeye maaa la yiraa maxaa la yiraa yujziu fiihi fi ra'si weeye maa yaqoc calayhi اlismu wix magac uu ku dhaco oo masxi ah maxaa la yiraa kama gudahayo wey kalweji sida weji kale maxay noqonaysaa dee madaxoo dhan wadaqooyi wey markaas madaxoo dhan hee ila idinka awal madax keenay soo maha haddana idinkuna madaxoo dhan wadaqooyi wey looji waa la dhaqay madax o dhan dhaqa waa marka kasoo boodi meesha madax oo dhan dhaqan meesha kasoo boodi wadaquwaya kasoo boodi muxuu ku yihi sheekhu marka u fiirsa fahaadaa buu ku yihi tacliilkana qalbiga noocaana fahaada oo qalbiga noocaanu waxaa weeye xukunka musaraxa ku imaanaya yufsid alcilata cilladii waa fasaadiye wey cilladii waa fasaadiyey qaabkeed wax u dhisaysay iyo sidaad wax u waday oo dhan waa fasaaday meesha waxaad ku haysa ma jirto wacaag waa lagugu dabagediyey wayse weeyaa tiri waa cudwi baa tiri hallaya afar la qadari mahayo hadduu hadduu yihahdo xataa midkii labadooda la hormaro waa isla mid dooda hadba kii la hormara kan kale mushkiga ku keenaya oo hadduu tusaalehaan uu yihahdo hadda eh, maxaa la yihahda shaafi hadduu yihah xanafigu yihahdo cudun min acdaa ilwuduu yuqadaru farduhu maxaa la yihahda birubci hadduu yihahdo shaafici kale sus ictiraadka waa ku keenaya wuxuu leeyahay taqdiirka xageedka keenta ma yeelayo marka kii la hormaro labadooda dooda waa isla mid mid walba cidiisa waa fasaadaysaa marka wuxuu kiri fa haadaa midkaan asaga oo qalbigaana maxaa la yihahdo oo musaraxa xukunkuy la cadeeyey xukunkiisi la cadeeyey ukun maaa lyii falaa yujzi fiihi maa yaqacu kii hore maaa lyii falaa yataqadaru fiihi birubci kalwajhi xukun waa la cadeeyey kortooda wa min asxaabina waxaa ka mida buyi marka annaga asxaabta shaaficiyada marka shaaficiyada isku haya wey oo waxay leeyihin maxaa la yiha fasalkan asagoo qalbiga la yihaahdo ma ma ifsaad baayo ciladii ma fasaadinaya mise waa mucaarado iyo bushi bas bay isku hayaan labada madhab bay isugu hayaan maxayl cilladoo dhan meesha ma baabi'inaysa mar haddii lagu keeno qalbiga cilladaadii la dabagediyo cilladii ma la fasaadiyo ma la buriyey oo cilla meesha ma jirta miya mise cilladii waa jirtay waa lagu macaaradeeyey bushir iyo dagaal unbaa lagu keenay maahane lakin cilladii weli waa jirta labadaas isku hayaan tiibu ka hadlaya wuxuu kii marka min asxaabina waxaa ka mida wey isago marka lakin marka hore wuxuu ka fahaada yufsid alcilla fahaada ay qalbiga waxaa wey yufsid alcilla cilladi waa maxaa la yidhi waa burinayaa buu ku yidhi wa min asxaabina waxaa ka mida man qaala ina dalika oo qalbiga laa yufsid اcilata cilada ma fasaadinayo waa mucaarada ilaa marka kuwaan ay yihaahdaan waa mucaarada una waa istidfaaci mooga cilada weli ma burin oo walaa yaqdaxu ma dhaawacahayo weeye walaa yaqdaxu ma dhaawacahayo fiiha ciladi ma dhaawacayo walaa yaqdaxu walaa yaqdaxu walaa yaqdaxu ma dhaawacayo fiiha cilad ma dhaawacahayo cilad waxba kaama dhaawacayo waanu isdifaacaysa waadna hawsha waa iska ilaalinaysaa lnahu liannahu damiirkan waxaa loo celinaya oo meesha ku jiro la milicsanayaa qof meesha waxaa jooga mustadil iyo muctarid wax la yihahdo ama waxaa jooga saa'il iyo mas-uul saa'ilku marka waa muctarid oo kale oo wuxuu yih ninyow saas maxaa u tiri mas-uulkuna maxaa weeye waa ninka la yihaahdo mustadilka waxbuu daliishanayo meesha fadhiya xalqada fadhiya oo meesha doodayo wax difaacanay hadda marka liannahda waxaa loo celinayaa muctaridka ama saa'ilka midka asilada keenaya oo bushiga kuu keenaya de waxbaa daliishanaysa soo ma ninka bushiga kuu keenaya marka loo celinaya marka liannahu muctaridku ama saa'ilku maxaa la yihaahdaa waa la ohan karaa waaa kaloo ah, lأnhu fardu masأalati calى mucallim waa la ohan kara lanhu amar iyo shani waxaa weeye fardu masأalati labada waa la ohan karaa labada baab waa ka furan yihin marka in la yiha lanhu arinku waxaa weeye amarka shanigu waxaa weye saa in la yihahdo baana fiican lanhu amarkii shanigu waxaa weeye fardu masأalati masale inaad fardido oo taqdiirto weeye calى mucallim oo yaa taqdiirinahaya saa'ilka ama muctaridka masale fardinaayo on soo saara ma dhici karto sa hadday muctara ka waran bu dhahaya calى اmucaliki wax cilaysanayay oo delisanayay yuu fardi iyo taqdiir ku keenaya w masla aad saan u dhigtay saana sooma noqo fardan waa taqdiiran so saasna ma noqon karto taas ku marka xili hadday saa tahay waa un iska bushin moogiye cilad weli muu burin laakiin wuxuu muujiyey ixtimaal iyo in wax dhici karaan majalada saana loo dhigi karo bas uu muujiyey lannahu waxaa weeye qalbigu lannahu qalbigu waa la oran karaa ama maxaa la yidhaahdaa xaalkii ashcaridu waxay tahay fardu mas'alati masala waa inaad fad iyo taqdiir ka soo qaado calى اlmucalili kan wax cilaysanayo wax deliisanayo uu maxaa l muctaridku ku keeno wey ah, marka uu sheegto hadda saaxib xaashi wuxuu yiri u u fiirso wuxuu ku yiri fard muctarid farad almuctaridu waxaa wey muctaridku ah, wuxuu fardiyey fadacwaahu sheegiteedu waxaa weeye ana ma istadalla bihi اlmucalilu wuxuu deliisay mucalilku fi اlmas'alaةi almutanaazacu fiiha lagu doodayo calى dalika اlwejhi wejigaas kayfiyada sida qaabka ayadan u delisaday fii kayfiyat اlistidlaal weeye kayfiyada istidlaalka lagu haystaa cala lmucalin lagu haystaa wey laa lahu asagu inuu sugan inuu asagu leeyahayna ma ah fafham buu ku yidhi hawsha fahmo macnaha asagu male masaladu mushi ka gelinayaa laa lahu asaga maxaa la yidhaahdaa inaysan u sugnaanayta masale mutanaasab caleyh ishkaal buu ku keenay intaa waa masalada wax ku jira masaisha maskaxda in la furfura u baahan wa minhu waxaa ka mid a shaafida man qaala yidhi ina dalika oo qalbigaahu kalmucaaradati waa mucaarado kale wey in lagu mucaarado lagu bushiyo weeye bicilatin ukhraa cillo kale lagu keeno oo maxay tahay xukunka adigoo aad rakibtay oo cillo iyo wax walba watay yaa waxaa weeye cillo kale lagugu keenay oo kale wey oo lagu yihi saas nasoo lagama dhalin karo asalka hadda aad wadato waxaa weye saas nasoo lagama dhalin karo masaladaasna lagama dhalin kara lagu yiri kalmucaaradati bicilatin ukhraa cillo kale ayaa lagugu mucaaradeeye weeye day oo bimacnaa markaas maxay tahay cilada kale lagu macnay maxay tahay laa tufsid ciladaadii ma fasaadinayso fasaad ma jiro laakiin waa lagu bushinaya lagu bushinaya kalcilati kalmucaarati bicilati ukhraa wey mar haddii ciladaadi marka cilal marka maxay noqonaysaa tacaarud cilal baa markaa soo boodaya cilada adugu ad wax ka rabtito haddii lagugu mucaaradeeyo waxaa soo boodaya baab kale oo ah tacaarud cilal wuna keeni doona shiraasi wey cilal cilkaa isqabsaday mar haddii cilalka ismucaaradayn ishardiye haddii waxay noqonaysa war ragga kala celiya macalimiinta hala kala celiyo labada cilal hala kala celiyo kabacdi tii xoog badan oo nusuusu ay taageerto oo cilal kala taageeraan maxaa la yihahdaa yaa la raacaya alkaas mar imaan doonta fa yusaaru markaas waxaa loo ahaanaya fiihima ay labada cilo ile marka ninka hore cilu watay kana waxaa weeye kal mucaarad bicilatin ukhra ba ku yiri soo maa fa yusaaru waa la aadaya fiihima labada cilo waxaa la aadaya ila tarjiix in la kala rajaxo la kala xoojiyaa la aadayaw saasaa la aadaya hawsha iska dhibiraanaysa qoladan halkaasay ku tawjiiheen wuxuu ku yiri shiraasu wasaxiixu sida fayo waxa weeye anahu qalbigu yuujibu lfasaada fasaad bu waajibinayo mar haddii ciladaadii wax kale lagu xiray oo laga dhaliyey waxaa weeye oo xukunka ila marka hore wuxuu an yucallaqa calayha naqiida dalika alxukm wey yuqaasa cala alasl ku yidhi soo maahay marka wuxuu ku yihi wasaxiixu anahu qalbigu yuujibu fasaad alcil cilladii waa fasaadinahaya marka hore uu soo sheego faada yusd alcil waa tusooyi hadda wuxuu rabaa inuu radiyo aqwaasha isaga madhabkiisi waa rajaxda aqwaash buu rabaa inuu radiyo wuxuuna ku yihi wadaliilu calaa anahu yaqdaxu waxaa weeye anahu yaqdaxu anahu eh, maaa qalbigu yaqdaxu inuu dhaawacayo cilladii waxaa weeye anahu eh, muctaridku caaradahu wuxuu ku caariday weeye mustadilkii iyo mucalilkii wuxuu ku caariday bimaa shay buu ku caariday oo ku busheeyey laa yumkin aysan suurtagelayn aljamcu in la jamciyo laysu keeno baynahu asaga wuxuu wato iyo bayna cilatihi ee ciladihe wate mucalilku watay wey fasaara wuxuu ahaaday weeye hawsh waxay noqotay wey fasaara fakaana wuxuu ahaaday kamaa low caaradahu isagoo ku caariday oo ku bushiyey bicilatin cilo iyo wasfi mubtada'atan cusub oo hadda la bilowday wey cillo cusub oo jeebkiisa ah hadda keensaday wey kan hore mucalilkaan cillu meesha sheeganhayo ninkaanuna hadda cillo cusub u keensaday wey mana suurtagelayso in la jamciyo mana suurtagelayso in la jamciyo saasuu raba shiraasi inuu ku yidhaahdo ee cilladiisi laftigeedii ma aho laba cillo cusub weeye fasaara waxay noqotay wey kamaa low caaradahu isagoo ku caaradoo ku bushiyey bicilatin cillabuu ku bushiyey wasfi iyo sabab weeye oo mubtada'atan oo cusub oo hadda la bilaabay weeye marka taa macnaheed waxay noqonaysaa qaadixu acamu min an yakuuna mufsidan lidaliili aw maanican min atacaluq bi in xukunka lagu xiriy inaan lagu xirin wuu ka caamsanya waa markaas soo boodaysa wey ka socon wdaliilu calaa anahu yujibu fasaad waa wey hadda wuxuu rabaa inuu fasaad waajibinahayo inuu ila wuu sheegtay inuu daliilkiisi sheego daliilu xujadii garta waxa wey calaa anahu yujibu fasaad anahu yumkinu waxaa suurtagala wey an yucalaqa anahu asaga anahu amar yeeshaana yumkin waxaa suurtagala an yucalaqa in lagu xiro calayha cala sifa weeye xukmaani laba xukun wey oo laba xukun maxaa yihin xukunkii u watay mucalilku iyo xukunkii uu watay hee muctaridku u watay masaa'ilku watay labadaas in lagu xihaa suurtagalow an yucalaqa anahu yumkin amr yeeshana yumkin waxaa suurtagal an yucalaqa caleyhi cala alcila xukmaani mutanaafiyaani laba xukun isdaysan lagu xihaa suurtagalow oo labada ay kala wataan ninkii wax cilaysanayo daliilsanayey musadilka ah ama mucalilka ah iyo ninkii kale ku yimid la doodhayo fawajaba marka waxaa waajibay alxukmu in la xukumo oo la feermeeyo oo la go-aamiyo bilfasaadi faasida inay tahay maadaama laba xukmo iska soo horjeedo midna xalaaliy midna xaaraanya laga dhalinayo aad tuuraynaa w meeshan cid lama taalo meeshan cid lama taalo taa marka waxaa weeye wuxuu kaga hadlay xukunkii musarax ahaa ayuu kaga hadlay midkii labaad waa kana ile wuxuu soo yiri musarax iyo muham baa loo qayminaya wa ama alqalbu soo maha bixukm muhamin in lagu dabagediyo xukm mubham soo maha kan waxaa loo yaqaanaa qalbu lmusaawaat laba shay oo siman in meeshii laga dhaliy saas hadda qalbulmusaawaad baa meeshan looga hadlay wadalika miaalka iska dhigeli kan wadalika waana soo marnay kan midkan waa soo marnay horan usoo marnay aan usoo marnay xagee ahayd midka usoo marnay laba laba boqol iyo maaqo waxbaan kusoo marnay aan marayn saddex boqol saddex boqol iyo waxbaan kusoo marnay qiyaaska qiyaaska ha markaan kasoo hadlaynay eh, markaan kasoo hadlaynay eh, xukunka xukunka xukunka meeshaan kusoo hadalna xagee xagee xukunka isoo bixiy alxukmu meeshaan kaga hadalay 僕の3秒ها ها حكم كان بس حكم وكلي مش انا واحد ها هو كان بديان الحكم صفحه صدح بقول لواتن iyo شan weeye halkaas aan kusoo marnay wuxuu minha an yucallaqa calayha taswiyatu bayna alxukmayn ka qowla fi ijaabi niyati fi lwuduu halkaasaan kusoo marnay halkan ka kusoo maray laftigiisii wey hadda wuuu soo celina wacasuma marka wuxuu ku yii wadalika mila an yaquula xanafiyu xanafi hadda xanafiya de waxa aad loo soo celinaya xanafiya halkan ugu badan tahay weliga qalbigiisa ka baxe xanafiye saldhigoodu wuxuu ahaa ciraaq waa inaad la socoto ciraaq iyo khilaafadu meeshay taallay ayaa maxaa la laisku haye weye umawiyintu agga ha joogeen markii hore ha joogeen sham laakiin maxaa la markii dambe dee cabaasiyintu waxay sal dhigteen oo maxaa eh, la yihahdaa boqolka sano wixii ka dambeeyey ciraaq waa la saldhigtay oo khilaafada xagga baqdad baa loo wareejiyey marka halkaa waa meeshii la isku hayay halkaa markii dambe dowla cabaasiya ay timid meeshii la isku qabtay oo doodu ay ka taagnayd ba ayd marka shaaficiyana saldhigii abu xaniifa uu joogay uu shaafici intuu tegaybu ugu dhaca ardaybu meesha ku aasaasa meeshii shaaficiga waa ka dilaacday meesha waa la isku qabtay khilaafadii baa joogto qadihii baa joogo masaajid baa la wajogo mesha waa la niqaashaya amaa xanaabiladu xanaabiladu waa farac ka mida weji ka mida hee shaaficiyada ka midow ma dhib badna ayagu niqaashka doodan inta badan kuma jira maalikiya kuusoo hartay maalikiyadu way ku yaraayeen wixii ka dambeeyey qarniga afraadna wayba ka dawargo-een qarniga afraad ka dambeeyena dee waxay u wareegeen maqrib caalam islaamiga u wareegeen masar iyo waxaa kasfiga u wareegeen ayib marka saasa marka waxaa keenaysa had iyo jeer shaafici in la ysahayo xanaafta xanaafta meesha ayaa ku hardamaya dee waana actaru maxaa lay madahab itibaac way labadood labadoodon baa maxaa lay adduunka ugu eh, atbaac badan wadalika mithlu an yuqaala an yaquula inuu yahay alxanafiy waa inuu yiraahdo ahaaratu inahaa oo kale inaad iska soo qadarta inahaa ahaaratu inaad tirada ama hiya ahaaratu markaad taa dhihi karta hadal ku bilaabi karta inahaa iyado tahaaratun weeye bimaa'icin maxaa la dareere lagu weysaysanaayo ha la yidhaahdaa falaa taftaqiru uma ay baahna weysadii wax laga hadlay falaa taftaqiru weysadii marka uma ay baahna ilaa niyatin niyo qalbiga lagu qabtana uma ay baahna wey ka isaalati nijaasati sidaysan nijaasada isaaladeeda iska suuliyay aysan ugu baahnayn he niyo aysan ugu baahnayn weeye saas maxaa la bujiri wey saasuu warkaasu keenay inahaa ama hiya waxaa weye ahaar ahaaratu wey oo min maayicin dareenihi biyaha laqoolyahan baa lagu weysaysanaya oo falaa taftaqir umay baahna ila niyati wey ka isaalat nijaas sidaysa nijaasa asalka hadda u fiirso waa isaalatu nijaasa waa asal wey weysada oo maxaa leeya tahaaro qaadanayo waa farac wey maxaa marka laysaga qiyaastanaya waxaa lagu leeyahay nijaasada oo asal ah waxaa la lasuuliyo uma ay isaalatu nijaas oo asal ah uma ay baahna niyo kadalika weyseod bay ku weysaysanaysana waa iyana farciiyana wax niya umaybaan halkaas iska waafajiyo isku waafajinhaya laakiin ogow markay ku dhaheen inahaa ahaaratun ama hiya ahaaratun bimaa'icin ay ku dhaheen hadday tahaaradu jaamid tahay oy tayamum tahay waxay rabaan inay ku yihahdaan hee niya waa u baahanta ahaara aciifa niya ubahanta halkaas rabaan inay ku yihahdaan la soco hadhow marka shaaficiya maxay rabaan tahaaradan maayacada ah oo leeyihin niya uma baahna shaafici ay leeyihiin iyo tii ay ogolaayeen oo jaamida niyo way u baahan tahay ilan labadaas inay iswaafaqeen lahaa tahaar iyo tahaaro weeye maacii jaamida xukunku doon waana isku mid yahin u baahan yihin sidii ay isaalada nijaasadu haddaad ciid wax ku daahirinayso oo ciidu waa jaamid wey iyo hayaa haddaad biyo ku daahirinayso oo maayaca aysan niyo ugu baahnayn ayay labadan oo dhinac isu raacay saas looma jeeda fa yaquulu shaafici wuxuu odhanahayaa inahaa tahaaratun weeye ama hiya tahaaratun weeye bimaacicin biyaa lagu ahaaro qaadanahaya iyo dareere wey fa kaana waa ah maayucaha midkeeda dareeraha ka jaamidaha midkeeda qalalan buu la yahay wey muxuu kala mid yahay fii wujuubi niyati niyadu inay waajib labada ku tahay labadoo niy niyadu waajib ku tahay iyay isaga mid yihiin wey ka isaalati nijaasati isaalada nijaasadayna la tahay weeye ee maxay tahay fii wujuubi isqaadi niyati weeye he isaalati nijaasa in niyadii la tuuro wey labadaas labadaa in niyada la tuuray way ku siman yihin isaalatu nijaasa waxaa weeye maa'ica iyo maxaa la jaamidku waxay ku siman yihiin he eh, fii wujuubi inay waajib tahay in la tuuro oon waxba laga soo qaadin maxaa le ictibaari niya meesha laga tuuro tanna maxay ku yihiin fii wujuubi niya ay hubuuti niya in iyadoona sugan tahay saas yiri soo hore masalada iyada marka hadda doodeedii baa lasii wadaa maxaa la yidhaahdaa qalb musaawaat ma saxa mise sax maaha madhabka rabaadda inu ka hadlo wuxuu yidhi famin asxaabina waxaa ka mida ah, man qaali yidhi ina dalika oo qalb musaawaat kaan ah ama taswiyadan laa yaصix ma asaxay kuma yiri baa jira ma asaxayn hawshan sax ma aha oo maxaysan u asaxayn waa tana liannahu waxaa la yidhahdaa ninka wax daliilsanahaya mustadirku yuriidu wuxuu doonaya ataswiyata inuu simo bayna almaa'ici midka dareeraha iyo waljaamidi inuu simuu rabaa oo ismid ka soo qaado fi lcasli xagga asalka asalkuna hadda la soco waa isaarat nijaasa hadda la soco weli masaladiisa ka hoos fi lcasli asalku rabaa inuu ku simo fi isqaadi ridida anniyati niyada in la ridahayuna horta inuu ku simo waa sax taas waa sax wey asalka oo ah isaalat nijaasa waxaan rabnaa maaica waxaan leeyahay maaica iyo iyo jaamidkaba inaan ku simnahee isqaadu niya niyada in laga tuuro taas waa sax haye iyo wa fi lfarci farciina marka taas maxay tahay xukunkaas muxuu yahay waa isqaad iyo tuurin iyo nafyin hadda la soco wa fi lfarci oo farcu muxuu ahaa waa weysadii Ah, ahaaratu maxaa la yihaha weysadii wey wafi lfarcina wuxuu rabaa inuu ku simo wafi lfarcina yuriida an yusawiya wey ama taswi ayuu rabaa fii iijaabi niyati niyada maxaa l inay waajib tahay ayuu rabaa xukunkaanu muxuu yahay huwa hubuut xukunka farc waxaa weeye huwa hubuut wawujuub wey waa inuu sugan yahay oo waajib yahay wey in niyo la helo kaana muxuu ahaa nafyi iyo isqaad buu ahaa in la tuuro waxay lehin ma dhacaysa labadan xukuna midna uu iijaabka yahay oo wax la sugahayo midna la diidahayo ma yeelayna suurtagalma maxaa la rabaa ama wujuub iyo wujuub isaga waxqaata ibaat iyo ibaat isaga qiyaas qaata ama nafyi iyo nafyi isaga qiyaas qaata laakiin laba xukun oo midna yahay nafyi iyo cadamu niya uu yahay oo fi isaalati nijaasaha ah midna uu yahay wujuub iyo sugitaan uu yahay oo weysada uu yahay sma dhinac isu raaco qiyaas waxaa la rabaa ibaat iyo ibaat nafyi nafyi inuu isu raaco saas rabnaabay nimanka warkaas ay la yimaadeen waa adigu in cilada fahamta qaabka waxu dhiga inaad fahamtaa muhiim inuu sax iyo qasab ma aha wa minhum waxaa ka mida man qaala yiri ina dalika yaصixu culimana waxay hawsha waa saxiix bay wax dhibana male wa huwa asaxu buu ku yiri shiraasi kanana saxiix xoog badan buu ku yiri maxaa dhacay lianna taswiyata simitaanka la simahayo bayna almaaci waljaamidi la simahayo laa maxaa la yidhaahdaa laa tunaafi ma nafinaysa weeye cilat almusladili kii wax daliilsanaya ciladiisii oo maxay ahayd fii isqaadi niyati musladilku muxuu fi isqaadi niyati niyada in la rido oo niyada xaggee laga ridahaye nijaasada nijaasada laga ridahaye nijaasaa laga riday waxba uma dhimaysa buu ku yiri taa waxba uma dhimayso ayb fasaara marka wa ahaaday weeye fasaara taswiiri waxay ahaatay oo la sima labadan shay kalxukmi musaraxi bihi xukun la cadeeye oo kale ahaatay fasaara cala taswiidi oo la simo maayacay jaamidka lagu simo kalxukmi musaraxi bihi xukun la cadeeye oo kale wey xukun la cadeeyey oo maxay macno tahay markuu ku lahaa xukunka la cadey macnisa waa inaad aada u fiirsato markuu ku lahaa xanafigu uu ku lahaa xagee kusoo maray markuu lahaa xanafigu uu lahaa طahaaraة bmaacin falam tftakir ilىa niyati kaisaalati nijaasa waxayba kal musarax bay ahaydoo waxay u dhoweydba weeye inuu yidhaahdo hee waa xukunka in lagu simo طahaarada maayaceedihi jaamiska طahaarada in lagu simo hee waa isku mid buu qarka u fuulay halkaasa la midsanay warkiisi baa in la laazimiyo warkiisi ayaa la in lalaazimiyo caqli badan ayaa nimanka ku jira almuhim meesha annaga hadda inoo qoran tahay laa tunaafi waxaa qoran nuska qaar waxaa ku qoran وهو الأصح لأن التسوية بين الماء والجامد هي تنافي علة المستدل في إسقاط نية لا دا meesha kuma jirto laakiin nuسka qaybo ka midi way ku jirtaa sida teenani kuwo kale way ku jirtaa saanaana fiican sidaana fiican sidaa daraaddeed u fiirta saaxib xaashiyi wuxuu ku yidhi oo falaa yaduru ma dhibahayo ikhtilaafu اlxukmi wاlfarci bayna الnafyi wاlإثbaat sooma jeedi wax dhiba male sax saaxib xaashi marka nuskhadaana fiican mawcuudkii wahuwa asaxu sidaana fiyowrid badan maxaa dhacay lianna taswiyata inaad ku sinto bayna almaaci waaljaamidi inaad ku sinto xukunka inaad ku sinto e oo tahaarada ah inaad ku sinto xukunka aad ku sinto tahaarada aad ku sinto laa tunaafi ma nafyinayso cilat almustadili kii wax deliishanaya ciladiisii oo xanafigaha ah, fii isqaadi niyati niyadii in la riday oo isaaratu nijaasa niyadii laga tuuray wey fasaara waa ahaaday wey taswiyada xukunka taswiyada waa ahaaday kalxukmi musaraxi bihi ayuu ahaaday wey ama qalbigan oo xukm muhamka waa dhihi kartaa fasaara alxukm muham wuxuu noqday maaa kalxukm musaraxi bixukm la cadeeye o kale sidii kii horeo kale ayuu qarka u fulo u dhow yahay maka socon intaa ka badan wax ma celcelin karne bihii la celeliya buhi bay noqotaayo fasl midkii sideedaad balkan rabaa inuu kaga hadlo midkii sideedaad mar bal mar ka dambaysa masaaishu way sii fudaanaysaa weligaa la soco kitaabka iyo masaaishu iyo akhrisku ayuha alikhwa maalin maalintaas waa sii fudaanaysaa lannahu qofka bini aadamka ilahay caqli buu siiyey maskax buu siiyey alxamdulilah sidaa daraaddeed wixii aad shalay soo aragtay maanta markaad ku celiso waa fudfudaanaya markaad kitaab kale sii aragto waa sii fudan maalinba darajaad sii gaaraysaa marka masaaishu waa saasu fas walkita laakiin hadda kitaabkan aan ku jirno hadda lumcan akrinayno iyo ka guud ahaan kutub usuul fiqi oo dhan baabkan asaga oo qiyaaska waa baabka ugu adag lannahu niqaash iyo dood iyo cilal iyo mantiq iyo jadal iyo munaadara ku jirto waana meesha ijtihaadka iyo maxaa la yihahdaa haw wax laga furfuro meeshay ku kooxaysnayd marka waangeyn doona insha allahu taala fasl wii wahaaminu midka labaad waxaa weeye oo ka mida ah maxaa la yihahda wixii cilada fasaadinayay allaa tuujiba waa inaysan fasaadin wey midkan eh, kutubta waxay u yaqaanaan usul fiqhu almuaalaba almuaalaba bitasxiix cilli ayaa kan loo yaqaana almuaalaba in qofka laga dalbo cilada uu sheeganayo inay faraca ku jirto inuu sugo cilihiisu inay saxiix tahay almuaalaba ayaa la yihahda amin waxaa wey anlaa tuujiba waynaysan waajibin alcilau ciladu waynaysan jai lana soco hadda shiraasi waxaa jirta masaa'il asagoo halkan uu ku sheegay oo kutub usuulfiqi haddaad wareegta adan ka helin oo keliga gooni la yahay kelig gooni la yahay maaha kitaabkan kitaab sahlan sheekh amoodi kitaab kitaab sahlan ma ah ayb marka al maaa l laakiin kutuba waxaa jira asaga culummada ay isku waktiga ahayen oo mucaasinada iska agdhowaayeen kutubtooda haddaad muraajacayso wax badan baa ka furfurmahayo wax badan baa ka furfurmahayo anlaa tuujib acilatu cilladu waa inaysan waajibin xukumaha ah, xukunkeedi waa inaysan waajibin anlaa tuujib acillatu fi farci wey saasaa macnaha meesha ku jirta anlaa tuujib acillatu cilladu waa inaysan waajibin weeye e eh. xukmaha ah, xukm macnaha eh, fi farci aysan ka waajibin xukmaha ah, xukunkeedi waa inaysan ka waajibin fi lasli asal ku jira waa inaysan ka waajibin wey bimacnaa xukunka asalka iyo ciladu waa inaysa iskhilaafsan yihin oo kala duwan yihin qaab nooc min alkhilaaf maxaa la yihah bay isu khilaafsan yihin marka anlaa tuujiba waa inaysan waajibin alcilatu xukmaha xukunkeedii ku jira fi اlasli inaysan sidii farciga wax uga waajibin wey sidaa ku fasiri doona wadalika calى darbayn calaa darbayn waa laba nooc buu ku yihi axaduhuma midkood waxaa weeye an tufiida meeshaa nuska waxaa ku qoran an tuqayada saasaa qoran saas an tuqayada in la qaydo qaaf ayaa qoran laakiin waxaa fiican nuskadeena nusqadeennana fiican isagoo asalka wuxuu yidhaahdaa an yadkura cilatan saas inay dooma an yudkara cilatan in wax saasoo kale u sheega ka socon midaa dambe ed ha dambe ed dooma an yudkara ma aduu almuhim midaa waxaa ku qoran nuska qaar an yuqayada waxaana ka fiican an tufiida an tufiida waa inay faa'iideyso an tufiida acilla wey hadda la soco faacilkii an tufiida acillatu cilladu waa inay faa'iideyso alxukma mafcuul bihi waad ujeedaa xukma waa inay faa'iideyso fi farci waa inay ku faa'iideyso cillada asalka ku jirtay waa inay faa'iideyso weeye fi farca waa inay ku faa'iideyso biziyaadatin dheeraad wey inay maala ku faa'iideyso aw nuqsaanin ama nuqsaan ou ka hooseeyo weeye camaa tufiiduhu camaa shaygii tufiiduhu ay faa'iideynayso fi اasli asalka waxay faa'iideynaysay wax ka badan ama ka nusqaasan waa inay faaidayso marka bush baa kugu imaanaya markii saa lagu yihahdo an tufiid acilatu ciladu wa inay faiso alxukm xukumka waa inay faa'iso fi lfarci farci inay ka faa'iso biziyaadati dheeraad ay wadato oy la dheer tahay asalkii bay wax la dheer tahayba maxaa leeyahay farci baa wax la dheerba aw nuqsaani ama ka nusqaansan yahay wey oo ka nusqaansan yahay lakin usuuliintu waxay ku leeyihin haddii farcu uu zaa'id wato oo xukunku cilladu ay ku badan tahay wax dhiba male waa fiicanta yubal ama hadday ka hooseyso he waxaa weye mayo laga yeeli maayo nuqsaani ama tufiiduhu waay faaideynaysaa ciladu wey asalka ka nusqaansan ama ka badan bay faaideynaysaa fayadulla markaa kutusayaa weeye calaa fasaadiha macnaha nuqsaankaas iyo sidaas wuxuu fayadulla nuqsaankiisa wuxuu kutusahaya oo ikhtilaafkaas wuxuu kutusahaya calaa fasaadiha inay faasidan tahay buu kutusaya shiraasigi waa isku isku xabqaar labadii ma kala reebin marka saas ku daa fasaad inay tahay buu utahaya oona hawshaan asalka farca lagu kala duwanya nuqsaan iyo siyaadow wadalika milu tusaale ku cadaan wadalika milu an yaquula xanafiyu maxaa le nin xanafi waa inuu yihahdo culamaa fii isqaai ridda la rido oo la tuuro tacyiini niyati niyadii in la cayneeyo oo la bardhabo fii sowmi ramadaan bisha ramadaan soomideedii inuu yihaahdo inuu yihahdo muxuu dhahayaa liannahu wuxuu ku leeyahay soomku liannahu damiirka soomka liannahu soomku weeye mustaxaqu maxaa la yihaahdaa cayni waa cayn la mutay weeye oo falaa yaftaqiru uma baahna ilaa tacyiinin in la berdhago la soco masalada ayada maxay tahay masaladan waa masale iska dhibyar annaga shaaficiya waad aragtay waxaa lagu hayaa naweytu sooman qadan can adaa'in hee fii haadihi sana waa tacyiinaad waxaase la soco waa madhabka shaaficiyadu qaban waxa laga yaba hadda caamadii waa loo yeerinaya maxaa laga yaba wadaadada iska yeerinaya laakiin hawsha meeshan ku jirta inaysan ku bararugsayn baa laga yaaba oo wadaadkule tacyiini maaa waa in la yira iga dabaqaada haddaad tira maaa ku jira maaa ku jira maay tahay de saanaan soo gaarnay in kudhaa laga yaaba meeshan maxaa laysku hayaa halkan waxaa laysku hayaa madaahib baa ku jirta ramadaan markuu dhasho maalikiya tusaale waxay ku leeyihiin waxaa kaaga filan maalinta u horeyso ramadaan uu soo galo inaad bisha ramadooda inaad soomaysa inaad niyooto yakfi soddon beri sagaal iyo toban waxaad soontaba he maalinta u horeysa niyoonaysa bas wax damboo niyo ubaahan tahana ma jirto warkaa maalikiya waa dhib yarya noo aad u dhib yar waxaa kuu yimid xanafiya kuu yimid oo ku xiga waxay ku leeyihin xanafiyadu waxaa weeye bil ramadaan hadday soo gasho soon soo galo niyo waa lagaa rabaa oo soonka inaad niyoto waa lagaa rabaa laakiin tacyiin oo fii haadihi sana iyo fii hada alyowm iyo anaa daa'in maxaa la yihahda nawaytu sawman qadar qadar hadda waa lasoo tacyiin maa ah, nawaytu sawman maadan oran ee eh, maxaa tiri qadan baa tiri waa tacyiin qadan looma baanay dhin xanaaf waxaa loo baahan yahay soon baa niyoonaya ramadaan bas laakiin ma qadan iyo muciisa waxay ku leeyihin maxaa qadan maxaa meesha ramadaan baa la joogaa soon kale meesha ma soo galo kafaaro ma soo gasho waxaa la yihaha sunna ma soo gasho maxaa markaa eh, qadan aad sheegaysaa maxay ta waa bil ramadaan soon kale meeshan kaaga asixi maayo horow socow haddaad tira ramadaan dhexda iyo la joogo tusaale ahaan haddaad tidhahdo ramadaanka horaa qadan laygu lahaa haddaan qadaynaya ka hor kaa asaxaya laa yasic limaada lianno soonkaanu iyo maalintaan waxay u caynowday weeye soonkaan hadda la joogo qadahan aad u hodbayso le rabadaha korotuuta usan maxaa nineteenkii baa laygu lahaa waxaa weye wakti kale la sugooy markii kanu baxo e la sug baa lagu leeyahay leannu kan kanuu cayo saasay ka wadaan wy marka tii baa laysku hayaa waxay leeyihin shaafici waay shaaficina waxay leedaha maya waa in la tacayiniyo labardhabo oo la yihaahdo berri la yihaahdo qadan la yihaahdo oo weliba sanadaana waxaasn waa in la tacayiniyo tii baa laysku haya dood ka taaganta marka waxay ku dhaheen wuxuu ku yidhi wadalika mila an yaquula xanafiyu waa inuu yiraahdo fii isqaadi tacyini niyati niyada in la tacayiniyo oo la barnaba oo qadan la yihaahdo fii sawmi ramadaan soonka maxaa la yidhaha ramadaan oo la soomahayey soom ramadaan wuxuu ku leey soonka kaa saaraya soonka kaa saaraya waxay dhaheen liannahu soonku soom ramadaanku mustaxaqu lcayni waa cayn la mutay bay waa cayn la mutay oo caynta la mutay maxay taha dee maalintan berriga oo la soomahaya idinku aad tacyininaysaan soon kaleba ma galo way caynowday xaq bayna u noqotay maalin kaliya soon kalena ma galo cayn la mutay bimacnaa waxaa weeye kitaabkan haddaan anigu hadda leeyahay waa caynun mustaxaqa wey anaa xaq u leh qof kale oo milki kule ma jiro way soo agmari karaa marka macnaheedu maxaa wey markaan caawa joogno soonka beriah waa yowm maxaa la mustaxaqun cayna la mutay soonka ramadaan buu noo caynoobay in la berdhabaana barrimid had barrimid barrimid ugu sii daray tacyiinu tacyiin tacyiin maxaa tacyinaysa waaba asaga laftiisi bay ku leeyihin siday ku leeyihin ayib lnnahu mustaxaqu lcayn waa cayn la mutay wey falaa yaftaqiru markaa uma baahna haddaan soon kale oo tusaalaan kafaara ama qadaa ama suno aysan ka suurtogeli karin ay maalintan u caynoobay hee falaa yaftaqiru ilaa tacyiinin ay tacyiini niya maxaa la yihaahdaa tacyiin niya waa jirtay laakiin niya guud ahaan waa la rabaa laakiin tacyiinu niya oo qadan ah looma baahna bay ku dheheen maxaa asala taa waa farac asal maxaa ah ka raddin wadiicati bay dheheen wadiicada inaad wadiica celiso nin baa xoola kuu dhibtay mid ku walaal dukaanka alaabtaanidi alaabtaad u haysaa hadhow isagoo ordaayu ku yimi kitaabkaan ku dhiibtay isiibu ku yiri ma inaad niyooto miyaa lagaaga baahan yahay maya wax niyaa lagaaga baahan oo maxaa dhacay lanna waxay leeyihin cayntaan waa min xaqi wey istaxaqa huwa wey asagaa iskale marka niye iyo xoolaha midna ma jirto wey xoolaha asagaa kuu dhiibtay fata ka saaraysaa wax niye ah ood u baahan tahay ma jirto laa tacyiinan e ma jirto waxaad caynayso oo baahan tahay ma jirto marka karadil wadiica inaad xooli celiso kale qof xooliis hadduu kuu keeno u yihahdo si waad u celinaysaa la soco wadiicada waxay ku lehin wadaadadu hadduu intuu ku yihahdo i e si e xoolahaygii aad tiraahdo dukaankii baa xihan waa soo xidhan ood iga taga aad tiraado oo dukaankii la jabsado oo laga qaato waa lagaa dayndhabaya haddii dukaankii dabqabsado waa lagaa dayndhabahaya daad hadduu ku maxaa dhacay leannu intaanku iyo xoolahaygii isi e yaa diiday inaad ii soo bixi weligaa kale faham masalada lamasansulahay haddaad diidda inaad soo bixiso oo tawniidkaaga waa xidhada kuma noqon karo saal ugu jabsado waa lagugu leey laakiin hadduu intuu meesha dhigta uusan u soo noqon oo saal lagu jabsado kuguma laha laakiin anigu shala markaan kaa dalbay oon kulala xoraagiisa waxaa tiri dimaag waa xidhay orda iska tag baa tiri waxay kugu noqotay he maxaa la yaha lagaa dawaan qaadayaa ay marka masaajid badan wey aan ka socon muxuu yihi marka wadiicadiiba marka buu ka hadlay muxuu yihi fahaada bikushiraasi laa yasix ma asaxaya buy hawsha noocaan iyo qiyaaska noocaanu ma asaxahayo in labadan shay lasaga qiyaas qaato maxaa dhacay liannahu maxaa la yihaahdaa wasfiga wey liannahu haddii la yihaahdo waa in wasfiga loo celiyo wasfiga iyo waxa meesha yaalla liannahaa haddii la yihaahdo waa in loo celiyo cilada haddaad tiraahdo ye haddaad isticmaasho waa inaad u celiso hee cilada waa inaad u celiso maaa celiso haddaad ka isticmaashana waa inaad cilada u celiso saas kala duwan lianna wasfigu marka meesha wasfi baa ku jira wasfi baa la delisan lianna wasfigu yufiid wuxuu faaiideynayaa wasf wuxuu faaiideynayaa fi lfarci wuxuu faaiideynayaa ayra xukm اasli asalka xukunkiisa waxaan ahayn buu faaideynaya xukunka asalka waxaan ahayn buu faaideynaya oo muxuu yahay nuqsaan wey nuqsaan buu faaideynaya oo maxay tahay la soco wadiicada oo asalka ah waxaa ku jirta laba shay labada shay maxay yihiin tacyiinna lagaama rabo oo inaad berdhowdo oo tiraahdo waa tii aad ii dhiibtay oo tacyiinsa lagaama rabo ilaana xulisa asagaa iskalahaw la soco hantida aan ku siinaya hebelow waa tii aad ii dhiibto tacyiini lagaama rabo o labo niyana lagaama rabo inaad niyootana lagaama rabo labada shay baa wadaacada ku jirta marka waa zaaid waa badan yahay wey laba shay baa ku jirta laakiin eh, soonka maxaa ku jira soonka waxaa ku jira hal shay oo muxuu yahay waa niyo laakiin lagaama rabo tacyiin tacyiin oo beriya lagaama rabo lakin soon waa niyoonaya soon rabadaan baa niyoonaya soon rabadaan la socaad laakiin beri miyaana yidhi maya ma dhihin soon ooniyaha laga rabaa laakiin tacyiin mayow marka meel farci waxaa yaalla hal shay oo soonkii ah oo niye bes ah taalla tacyiin kuma jiro aye faraca oo maxaa la yihi farci ah soonki oo farci waxaa yaalla niye bes oo tacyiin kuma jiro hal shay baa yaalla asalkii u wadiicadiina laba shay yaa ka maqan oo maxay yihiin e cadamu tacyiin wa cadamu niya laba baa maaa meesha maxaali ka maqan marka waa kala badan yihin soo ma waa la kala batay mar haddii la kala batay waa baatil buroshiraasi buu ku yihaa anhu marka farcu yufiidu wuxuu faa'iideynahayaa fi farci lannahu maxaa la yihahdaa wasigu weeye wasig wuxuu faa'iideynahayaa weeye oo wax layskula xidhaayo fi lfarci wuxuu faa'iideynayaa hayra alxukmi اlasli xukunka asalka waxaan ahayn buu faa'iideynahayaa oo niyuu faa'iideynaya asalka oo wadeecadaana niya kuma jirin hadda la soco asalka wadeecadaana he wax niye ah iyo wax tacyiina midna lagaama rabin laakiin farca miyaa lagaa rabaa wey shaaficiya xanafina sida ogoli لأنه يفيd waa kan asaga kuusi شharcay لأnنhu يuفiidu wuxuu faa'iideynaya wasfigu لأnه wasfigu yufiidu faaidaya في الأصli wuxuu faa'iideynaya isقاaط التacyiin inaad tacyiiniso meesha waa laga saaraya maca niyati niyadiina waa la saaraya ra'san ay kulan wey ra'san bimacnaa kulan wey dhammaan waa lasa tuurahayo in la tacyiiniyo shaygan waa kii iyo in maxaa la niyooda labada waa la tuurahayo aye wa fi lfarci farci oo soonkiiyana yufiid wuxuu faa'iideynahaya isqaada tacyiin tacyiinkii in la riday oo la yidhaha nawaytu sawman qadan la yidhaha tacyiinkaasu ridaya basow laakiin iyada waa joogtay marka laba shay shaqul isku lahayn baad isaga qiyaas qaatay shay aan niyaba asal ku jirin iyo shay niya ay ku jirto yaad isaga qiyaas qaatay lagaana yeeli maayo warkiisu waa cad yahay wuxuu welibu sii niqaashay wuxuu waa min xukmi niyati waxaa ka mid ah min xukmi niya niyada xukunkeedana waxaa ka mid ah markii laga hadlaayo an maxaa leeyahay an yahbuta inuu sugnaado alxukmu xukunku inuu sugnaado oo tusaalaan hadda niyadii ah alxukmu huna waa niya la soco hadda laga had halkan waa waa niyada wey wa min xukmi niyati min xukmi cilati cilada xukunkeeda waxaa ka mida sharciyan oo la yaqaana waxaa ka mida an yahbuta alxukmu xukunku inu meeshaan qaarna waxay qorahayaan an maxaa la tasbuta qaarna waxaa an yahbuta laakiin saana fiican an yahbuta inuu sugnaado weeye alxukmu xukunku oo niyadii ah la soco xukunka hadda laga waa niyadii la soco meeshaa iska ilaaliya waa inuu sugnaado fi lasli asalka waa inuu ku sugnaado wey asalka asalku waa kee waa wadiicaday la soco waa wadiicada hadda asalka laga hadlay huna alaslu huna waxaa weeye waxaa weye alwadiica wey marka wuxuu waa min xukmi alcilati cillada xukunkeeda waxaa ka mida sharcan baa laga hadlaya an yahbuta alxukmu oo niyadii waa inuu ku sugnaado fi lasli asalka waa inuu ku sugnaaday ahayd weeye haddana kuma jirto wadiicada wax niya miyaad ku haysaa maya wadiicada wax niyaa kuma jirto wey marka waa isbaraambarteen weeye waxaaba nimankiina axnaaf wax isaga qiyaas qaadanaya meel niya ku jirto oo soon ah ayaa waxaad uga qiyaas qaadateen meel he aysan niya ku jirin oo wadica wey marka waad qaldantiin uma intaas kabacdi xukunku hadduu maxaa la yidhaha asalka ku sugnaado uma intaas kabadi ukunku markuu asalka kugu sugnaado yatacaddaa wuxuu u gudbaahayaa wey ila alfarci farc u gudbaahayaa wey oo hadda xukunku waxay ahayd inuu ku jiro wadicada oo wadicada niyo laga rabo e kabacdina uu tallaabo faraca oo ah sawnka inuu tallaabo sawn ramadaan taana lama haya haddago markaas maaa leya uma yatacaddaa xukunku u talaabo ilaa arci farci u talaabo oo fayuntaala markaas la yihahdo fayuntaala alxukmu fayantaqilu in la yihahdo fayantaqilu markaas way isku khilaafsan yihin nusqa meeshan qaarba waxbay qoreen qaar yada waa gooyen qaar tada waa gooyen qaar labadaba waa gooyen qaarba siba udhigeen qaarba siba udhigeen anaga halkan ujeeda wuxuu leeyahay fayuntaqala min baab alifticaalu fi lmawdicayni wa fi nusqati fiihima yunqalu sooma jeedin min baabi nasaro nasara yansuru yunqal marka la yihahdo marka eh, ifticaal marka hadii la yidhaahdo fayuntaqala markaas lala guuro wey fayuntaqalu fayuntaqala lala guuro oo la raro xukmul xukunka asalka la raro ilayhi ila farci loo raro mar haddii lagu yidhi wa min xukmi cilati an yahbuta alxukmu fi asli asalka horta xukm waa inu ku sugnaado uma yatacadaa xukunkii waa inuu gudbo ila farci farca u gudbo fayuntaqala markaa lala guuro oo la raro weeye xukmul asli xukunka asalku u lahaa nooc rabaada ama diidaada ama karaan ibaxadaade ilayhi ila farci lora ilayhi damir waxay celinaysaa farci ila saga noogu dambeeyay ilayhi farci u celinaysaa ayib saasu asalku ahaw asalku wakaa sidii wax lagu yaqaano wataas wey xukunka asalka iyo cilada waa in la sugo kabacdi farca uu gudbo oo saa lagu raro ayaa la yaqaanabu hadda wuxuu yiri halkaan u jeedaa hadalku weli ma dhicina la soco wuxuu yiri faidaa lam yantaqil hadduu ama faidaa lam yuntaqal haddaan la rarin ama faidaa lam yantaqil hadduusan guuri wey xukunkii maxaa la yidhaha asalku faidaa lam yantaqil hadduusan guurin xukunkii asalku ee eh, ilayhi ila alfarc hadduusan u guurin ah, daalika alxukm xukunka asagaa weeye oo asal ku jira hadduusan farci u sooranin dalla hawshaa waxay ku tusay weeye calaa buطlaanihaa ee buطlaani cilow in cilow baatil tahay kutusay marka <laughs> shiraasi waa niqaash hadalka waa fiican yahay ogaa ha celceliye laakin waa hadal mafhuuma ah, oo la fahmi banaan ku yaala faidaa lam maaa la yantail hadduusan guurin weyn xukunka asalku ilayhi ila farc usan u guurin faidaa lam yantail ilayhi ay farca daalika alxukmu waad dhahaysaa daalika alxukmu oo ah xukunka asal ku jirayde dalla hawshaa waxay ku tustay weeye calaa butlaani acilada baatilka oo maxay tahay xukunka hadda niyada ahaa oo maaa xukunka ku jiray wadiicada ku jiray wuxuu ahaa cadamu niya cadamu niya marka waxay inay ramadaanka u guurtay soonka saasna ma dhicin soonka niya ku jirta wadiicadina niya kuma jirta marka warkiinu waa baail saasuu sheegaa isku gabagey marka waa ka garleeyahay garleey aani midka waxaa weeye alaa tufiida waa inaysan faa'iideyn ciladu alxukma waa inaysan faa'iideyn fii nadaairihi fii nadaairi اxukm xukunka nadaairtiisa iyo kuwa ee ashbaahi nadaair bimacnaa alashbaah walamhaal alaa tufiida acila ciladu waa inaysan faa'iideyn ciladu waa inaan qadarna waa faacilkii alaa tufiida acila ciladu waa inaysan alxukm xukunka waa inaysan faa'iideyn fii nadaairihi ay fii ah, ashbaahi waamhaalihi kuwa asaga lamida waa inaysan xukunkan lamida waa inaysan faa'iideyn cala alwejhi wejigii qaabkii sifadans waa inaysan u faa'iideyn alladii midkaasoo afaadathu ay u faa'iidaysay weeye ciladu afaadathu cilada u faa'idaysay nusa qaar afaada baa ku qoran tanana saxan alladii wejigaaso cala alwejhi aladi wejigiiyo afaadathu cilada ay u faa'iidaysay fi lasli asalka say u faa'iidaysay waa inay kuwa asaga lamido ashbaahdiisa amhaalkiisaana ay u faa'idayso mitaal lagu cadaanaya wadalika waxaa weeye milu an yaquula alxanafiyu xanaf waa inuu ku yiraahdo anaga xanafiya maxaa noogu tay soomaaliya maaba joogaan hadday yimaadaan waa laynayna ayib wadalika mila an yaquula xanafiya waa inuu yihahdo asal sheekh aniga sheekh maxamed hadan raxmatullahi caleyhi iyo kutubul usul shubaxa ku qoran shubaxaad iyo rag baan soo gaaray buu yihahdaa soomaali galbeed iyo dhinacaan waxaa weye madhabka xanafi wuu soo dhowaaday madhabka shaafici unsan imaana soomaaliya waxaa joogay iyo bariga afrika waxaa ka jiray madhabka shaafici unsan waxaa ka jiray xanafiya ka jirtay har bay sal dhigteen har iyo saylac iyo maxaa layidhaha casmare iyo masawac iyo dhulkaasoo dhan iyo berbera madhab xanafiya ka jira kabacda shaaficiya u timid kaasa lagu biyo keen waa la tirtiray taasaa saxiixa oo de nimankan sayidciyiinta oo maaa soomaalida oo markii dambe masaarida noqday yaa ka mida wey ay saas nimankaasa ka mid iyo jabartiyiinta iyo jabarti hadda jabartiyiintu waxay raaceen eritrea raaceen jabuuti markisaa loo gudbo maxaa la yidhaha dumayra halkaasay raaceen wey ay marka eh, muxuu ku yiri fi lcasr wadalika waa mil an yaquula xanafiy fi isqaadi zakaadku inuu yahay sakada in laga rido oo laga tuuro oon laga rabin fii maali sabiyi sabiga ilmaha yarka oo maxaa la yihaa muslimka maalkiisa inaan sake laga rabin baa la isku hayaaye ayib xanaaf waxay leeyihin lagama rabo umuurtuna waa laga rabaa bay leeyihiin waxaa weeye inahu cunuga yarka sabiga inahu sabigu غayru muctaqidin mid ictiqaadsan ayrkiis weeye liliimaani wax iimaano ictiqaadsanya ma jireen meel iska ciyaar iska boodboodahaya hooyadiis iyo aabbihiisu taabic u yaho hadda saasuu waladulmuxalaya muslimiin weeye laakiin asagu wax iimaan u ictiqaadsanayn ma jiro maadaama marka uusan waxba ictiqaadsanayn oo iimaan is ictiqaadsanayn waxa wax saka lagama rabo lannu sakadu maxay ahayd waxay dhaheen waa cibaado wey cibaado iyo ka asaxaysa qof baaliq oo caaqila marka waxay dhaheen ilmaan caruurta waxba laga rabo halkaasi kala dhaceen marka falaa tajibu zakaatu kuma waajibaysay dheheen falaa tajibu zakaatu fii maalihi bay dheheen maalka ilmaha sabiga kal kaafir sida kaafirka war kaafir waxa dhan masakaa laga qaadaa maya oo maxaa qaadi way licadam اiimaan haye ilmaha yarkaana cadam iimaan isagan lagama rabisko lagu kala kaxeeya hada cadam hada cadam markaas la iska waafajiyo meesha <laughs> laga dhaco waad garata hawlahan marar badan waa niqaash iyo dood maxaa laga yaaba markii nusuusta loo noqdo kuwa kamid inaysa asaxaynin kuwa kamid ma asaxayaan marka waxba aan la yaabin faina hada bu ku yiri warkan shaadiciga faina hada faasidun waa faasid warkaas waa baatil bu ku yiri maxaa dhacay liannahu maxaa cadammaaa iimaanka muctaqadka wey laa yuujibu ma waajibinahayo weeye e alxukm xukumkan ma waajibinahayo oo isqaadu sakaa isqaadu sakaa weeye falaa tajibu isqaadu sakaa ma waajibinahayo e fii nadaa'irihi midkaan midka kuwa la mido fii nadaa'irihi kuwaan fii nadaair kuwa isaga shabaaho oo amtaashiisa waxba maxaa la yihahda kama waajibinahayo oo maxaa la isqaad lannahu laa yuujibu maxaa la ma waajibinahayo laa yuujibu isqaad weeye fii nadaa'irihi kuwa asaga la mida in la yidhahda zaka laguma leh ma waajibina mana keenahayo calى اwجه اladي yuujibu uu waajibinahayo fi اصl oo aslka muxuu waajibinaya isqaط waa la soco isqaط buu ahaa asalka wuxuu waajibinaya isqaط buu ahaa lannahu yaqulu xanafiya fi isqaati zakaat shimaal sabi waa la soco marka wuxuu ku calى اwجه اladي wejigii qaabkii oo yuujibu uu waajibinayo oo isqaط ahaa fi اصli asalkii oo asalku muxuu ahaa de maalu samey inaan maal lagu maa laguna hay zako ayuu asalku saas ahaa weeye oo maa laga tuuray saada awal asal alaa tara miyaadan uje lakin marka maxaa la helahaya waxaa la helahayaa maal uu segi leeyahay maalkan laga hadlayo waa xoolihii la soco laakiin waxaa leelahaya mas'alo ay xanaafta ogol yihiin oo jumhuurta ku waafaqsan yihiin oo ah xoolaha sabiga oo laga qaadayo xaq iyo xuquuq laga qaadayo oo maxaa ka mida sakaatulfitrigii baa ka mida sakaatulfitr hadday soo gasho waxay leeyihiin maalka sabiga sakaatulfitr waa laga qaadaya masaakiintaa la siinaya hadda xoolihiisi maxay kulaayeen geelisi args deeqay boqolaalkana xugna sika laga qaaday may la soco laakiin markii sek rabadaan soo galo sakaatulfitr waa ka qaadayna masaakiinta siinaaba kuleeyahay sidoo kale hadday beer u baxdo waxay dhaheen cusr waa laga rabaa toban meelood meel baa maxaa leeya afar maxaa inta loo qaya meel laga qaadaya xoolihiina waa diidanay hadda la socdo marka waxaa la yidhi waxay ahayd inaad hawsha dhinac isu raacdaan oo tidhaahdaan dhammaan wax xuquuqoo laga rabo ma jiro maalu samiyi fi sakaa saka lagama rabo saqada sakaa kadalika cushriga waa dhacay kadalika waa dhacay hee sakaatulfitri waxaasoo dhan waa dhacayna kala laakin waxa la waa laba aflayseen dhinac isu raaco marka xukunkan aad tirahdeen waxaa weeye sakaatfitru eh, sakaad eh, sakadu eh, waa ka dhacaysa fii maali sabiy waxaa leeya cushriga waad ku sugteen oo waad ogolaateen sida jumhuurtu ay qabaan waxaad ogolaateen sakaatulfitrina waad ogolaateen marka xagga u socotaan tii baa lagu wey marka faina hada fasid buu ku yihi warkaa sax maaha liannahu laa yuujibu ma waajibinayo ah, laa yuujibu alxukma xukunkan ma waajibinayo oo isqaadka fii nadaa'iri kuwa asaga la mida oo nadaa'irtu waa kuwa waa cushriga iyo maxaa leeya sakaatulfitri la soco cala alwejhi wejigii qaabkii sifada inuu waajibinayo alladii kaasoo yuujibu u waajibinayo oo isqaadka ah fi اصل aslka way alaa tara miyaadan u jeedin buu yidhi anahu laa yuujib anahu xukunka maxaa la yihahdaa asalkan iyo ciladan mwaajib oo cadamimaanka cadamimaanka wey anahu cadamimaanku laa yuujibu waajibinahayo isqaadi riditaan la tuuro oo meesha laga saaro alcushra toban meeloodkii maxaa la yihahdaa tobankii maaa afar meelood meel ahayd fi zarci xagga sarciga sarciga inu sariyaysa uma jeeda alaa tara anahu laa yuujib cadamimaanku laa yujibu inuusan waajibin oo keenayn oo dhalinaynin isqaad alcushri cushur in la rido toban meelood meelkii maxaa la yihahda la rido fii fii zarcihi ay sarci sabiy fii zarci sarci sabiy in laga rido inuusan keenayso uma jeedin oo laga rabo laazim tahay waajib tahay walaa zakaat alfidri zakaat alfidrigiina maxaa la walaa maxaa la isqaada zakaat alfidri baa meesha kugu jirta la socda walaa isqaada zakaat alfidri zakaat alfidrigiina inuusan ka ridaynin fii maalihi maalkiisa inuusan ka ridayso uma jeedidu marka maxaa ciladii cadam iimaankaad maay kartay wy cadamiman halkaas dayt waxaa tiradeen maalkiisa ka lagama roo leanna iimaan laguma hayo haddana markii la yimid cushri la yimid iyo markii sakaad fitr la yimid waxaa tira xoolaha laga qaado maxay kala duwan yihiin waa qaadisa qaadisa xoolii xoolo wey kana waa masagu kana maxaa la yidhaha waa geel iyo ari kanu hee waa maxaa la raashin la bixinayo oo sakaad fitr loo bixinayo marka maxay kala duwan yihiin wuxuu yii marka kama yujib siduu u waajibinahayey kama yujib siduu u waajibinahayy muxuu waajibinaya isqaad buu waajibinaya daba soco fil asli siduu asalka u waajibinaya isqaad oo cadam aliimaanay halkan noo waajibinahayey oo la iska rabaayo fadalla hawsha waxay ku tusay wey calaa fasaadihaa inay faasida tahay oo baatilo tahay ayay hawshaasu ayay ku tusay wey cilladii uu keeno cadam aliimaanka ahay inay faasido tahay oo baatilo tahay ooysan dhinac isu raacayn oo xoolihiina laleeyahay xoola lagama rabo sabiga maxaa la yihahda marka sakaatu la yimaado iyo cushra waa laga rabaa ayay kutusa marka waa faasido wey liannaha cilladu wey lianna hadda marka saas la yihahdo haddii wasfi laga hadlayo liannahu wasfigaa la odhan lahaa haddii cillo laga hadlayna maxaa liannaha cilladu baa la odhanaya wasfi iyo cillo iyo macna waa isku mid wey kurti waa suaal macna waaxid wey liannaha cilladu buu ku yidhi low kaanad hadday tahay tuujibu mid waajibinaysa alxukma xukunka mid waajibinaysa hadday tahay fi farci farc hadday ku waajibinayso ciladu maxay ahayd cadam iimaan bay la socdo lannaha ciladu cadam iimaana low kaanad hadday waajibinayso low kaanat tuujib اxukma xukmka hadday waajibinayso fi farci farc hadday ku waajibinayso la awjabat way waajibin lahayd weeye maxaa la yihahda dee xukunka ku waajibaysa farcana muxuu yahay waa isqaad inay maxaa la yihahda ay keento isqaad inay keento la awjabat waa waajibin lahayd wey ciladu alxukma xukunkaas waa waajibin lahayd oo isqaadkaa fii nadaairihi kuwa asaga la mid ah ayay waajibinaya kuwa asaga la mid ah oo maalkii maxaa layihaha sakaatulfitriga oo cushriga ayay waajibin lahayd weye cala alwajhi wejgiiyo qaabkii sifada alladii kaasoo awjabathu ay u waajibisay fi lasli asalkiisa u waajiba asalka maxay u waajibisay isqaad bay waajibisay alaysa kadalik asalka isqaad bay waajibisay ila waxaa lagu soo yidhi fi isqaadi sakaati fimaali sabiya lagu soo yidhi soomaa lacadam aliimaan kan laakiin ma aysan sanayn wey kan ma aysan sanayn markaan ku celin midda halkan fasal saabic miya waa saabic aan iska istaagayna ayb marka muxuu ku yidhi midkaan asagaa wuxuu ku yidhi liannaha ciladu low low low kaanad hadday tahay tuujib alxukma xukunka mid waajibinaysa oo dhalinaysa fi farac hadday dhalinayso farac ay keenayso oo laga helayo lawjabat waxay waajibin lahayd oo dhalin lahayd wey alxukma xukunka waxay dhalin lahayd fii nadaa'irihi ay nadaair hada alxukmi bay dhalin lahayd oo xukunkan asalka nadaairtiisu waa kuy laawjabat اxukma xukma maxaa la yihaa isqaad way la soco fii nadaa'irihi kuwa asaga shabaho u eg oo maxay yihiin waa tusaale ahaan waa sakaat maxaa la fitri iyo cushriga ayb cala lwejhi qaabkiiyo sifadii bayna u waajibin lahay alladii wejigaas iyo sifadaasoo awjabatu ay u waajibisay weeye ay u waajibisay u keentay fi اlasli asalka say u keentay asalkana maxay keentay asalka waa ina wada so maxay keentay isqaad bay keentay wey laakiin farcina ay keenin isqaado farcii weli waa jooga cushurkiina waa laga rabaa e sakaatulmaalki iyo sakaatulfitrigiina e waa laga rabaa mar hadday saas tahay warkaagu waxaa la yidhahdaa baatil buu noqonaya mana soconahayo halkaa iska joogo hada bilahi tawfiiq sal allah wasalam alaa nabina maxamed